رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii rawdat lanwaar ayaan ku jirnaa ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaanu maraynay caamkii iyo sanadkii loogu magac daray sanadkii wufuudda ee wafdiyaalka duulaankii tabuuka ka gadaal ayayna markaa ahayd waxaa noogu soo dembaysay wafdigii reer hamdaan iyo diritaankii rasuulka khaalid iyo cali uu u diray qabiilo mashhuur ahoo yaman deggan bay ahaayeen waxaa la socday nin shaacir ahoo maalik ibnu namti la yiraahdo gabay qiimo badan ayuu markaa tiriyey rasuulkana sala allahu calayhi wasalam isla maalik buu uga dhigay madax khaalid ibnu weliidna waa ku daray si diinka markaa uu u soo daro soo islaamiyo intii hartay lix bil uu joogay cidnama soo islaamin markii dambana wuxuu u diray ninka lagu magacaabo cali bni abi aalib si khaalid loo soo celiyo kadib bay soo islaameen bishaaro ayuu u soo qoray calina rasuulka nebigana sujuud buu la dhacay madaxiisuu kor u soo qaaday wuxuu la yidhi nabadgeliyo hamdaan korkooda ha ahaato wafdu waxaanu gelaynaa wafdigii bani cabdilmadaan wafdi lagu magacaabo reer bani cabdilmadaad uma intaa kadib bacafa wuu diray rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam khaalid binweliid buu diray fii rabiici alaakhir bishii rabiici alaakhir sannadii tobanaad ee hijrada sannadii tobanaad ee hijrada ayuu u diray ilaa bani cabdilmadaan oo binajaraan najraan meesha la yidhaahda markaa deggan oo min ardi اlyamani dhulka yaman markaa ka mid ah khaalid wuxuu rasuulku u diray liyadacuuhum inuu ugu waco reer bini cabdilmadaan ila alislaami islaamnimada u tag buu yidhi oo islaamnimo ugu yeer alaaata ayaamin saddex maalmood maalinta koowaad soo islaama dheh oo u sheeg hala dagaalami hadday diidaan maalin labaad ugu dar hadday diidaan u saddexay fa in abow hadday diidaanna qaatilhum la dagaalan la dagaalan ayuu markaa yidhi falammaa markii qadima uu u galay ilayhim xaggooda khaalid bacafa wuu diray alrukbaana nimankii rukbaantaahee gaadiidlayda ahaa ayuu u kala diray fii kulli wajhin jiho walba dhinac walba ayuu u diray yadacuuna ayagoo ugu yeerahaya reer bani cabdilmadaan ila alislaami islaamnimada jiha kasta ayuu u diray uu yidhi ordaha gees kasta aadoo magaalada ka mid ah kadibna islaamnimo ugu waca wayaquuluuna ayagoo odhanaya aslimuu islaama taslamuu aad nabadgashaani warsaad u nabadgashaan ood u badbaadaan islaama fa aslamuu way islaameen way islaameen fa aqaama wuu nagaaday khaalidun khaalidna baynahum dhexdooda ayuu ku nagaa yucallimuhum alislaama asagoo islaamka barahaya wa kataba wuu qoray bidaalika arrintaa inay islaameen ah ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisuu u soo qoray sala allahu calayhi wasalam raggii reer beni cabdilmadaan ahaa inay islaameen ayuu nebigu warqad ugu soo qoray fa arsala wuu soo diray ilayhi xaggiisa an yaqdama inuu la soo galo biwafdihim wafdigooda macnaha rasuulku mar allaala markii warqaddii loo qoray oo loo sheegay inay dadka islaameen warqaddii ay gaartay yuu warqad jawaaba u soo diray khaalid khaalid warqaddii jawaabtuu u soo diray wuxuu ugu soo qoray wafdiga ayaga ka mid ah reer bani cabdilmadaan ee ii imaanaya soo raacee markaa la soo gal fa arsala waa diray rasuulkana ilayhi khaalid xaggiisa an yaqdama inuu la soo galo biwafdihim wafdigooda fafacala khaalidna wuu sameeyey walama ijtamacuu markay u soo kulmeen bihi asaga sala allahu calayhi wasalam waa nebigii oo wafdigii reer bani cabdilmadaan ay nebiga u soo galeenay agtiisa soo fadhiisteen su'aal buu nebigu weydiiyey waayo waxay ahaayeen dad aad iyo aad dagaalka ugu guulaysta qolo walba oo ay la dagaalamaan way ka guulaysan jireen qaala lahum wuxuu ku dhahay nebiga bima baad kuntum ah u ahaateen taqhalibuuna kuwa uga guulaystaa man qatalakum qofkii idinla dagaalama fi ljaahiliya xilligii jaahiliga war xilligaad jaahiliga ahaan jirteen qolo walba oo dagaal idinku soo qaada ama aad dagaal la gashaan waad ka guulaysan jirtiinni maxaa kelifay arrinta sababtu maxay ahayd aad ku guulaysan jirtiin oo mar walbay guusha idinku raaci jirtay faqaala lahum wuxuu ku yidhi nebiga bima maxeebaad kuntum u ahaydeen oo maxaa sababi jiray waaye takhlibuuna inaad guulaysataan man qaatalakum qofkii idinla dagaal gala fi ljaahiliya xilligii jaahiliga qaaluu waxay dhaheen kunnaa waxaanu ahayn najtamicu kuwa kulma walaa natafaraqu ma kala tegtegi jirin isma khilaafi jirin oo ra'yiga iyo talada waan ku midaysnayn jirnay kuwa tafaraaruq ku dhaco iskhilaafoo kala tagtagana ma ahayn waa koow walaa nabada'u axadan axadna kuma bilaabi jirin bidulmin wax dulmi ah annagu dulmigana waan iska ilaalin jirnay qofkiisa na dulmiye naga gardaraystaa waan iska celin jirnay ismana khilaafi jirin qaala rasuulku wuxuu dhahay sadaqtum waa runtii waa labada arrin ee lagu badbaaday guusha lagu helo wa ammara calayhim wuxuu korkooda madax uga dhigay qays ibnu xusayn ninka lagu magacaabo wa rajacuu way laabteen ayagiina ilaa qowmihim qoomkoodii bay u noqdeen fii baqiyati shawaal shawaal intii ka dhinnayd ow amase sadri dilqacda bisha dilqacda lagu magacaabo bilowgeeda bishii dilqacda bilowgeeda ayay marka laabteen oo ay noqdeen amase bishii shawaal intii ka dhinnayd ee baaqi ka ahayd ay markaa noqdeen amase bilowgii bishii dilqacd uma intaa kadib arsalawuu diray nebiga ilayhim xaggooda camr ibnulxasmi ninka lagu magacaabo ayuu markaa u diray reer bani cabdilmadaan liyufaqihuhum suu u baro oo u fahamsiiyo fi diini diinka inuu axkaamta diinta ku jira uu fahamsiiyo wayucallimuhum uuna baro assunnata sunnada iyo wa macaalimu alislaami islaamka macaalimtiisa xuduudaha iyo islaamka cilmigiisa iyo mucaalimta iyo waxyaabaha ku jira inuu markaa baro waya'khuda uu ka qaada minhum xaggooda sadaqaatihim sadaqooyinkooda sadaqada ay bixinayaanna oo ninkaa camar ibni xasmi la yidhaahdo uu isagu ururiyo wa kataba lahu wuu u qoray nebiga bidaalika arrintaa kitaaban kitaab buu ugu qoray sida sakada loo qaadayo iyo wixii markaa la barahayay intii oo dhan kitaab buu markaa ugu qoray wahuwa kaasna kitaabun kitaab waayo warqad mashhuurun caan ah jiddan si daran si dhab ah mashhuur iyo caan markaa u ah waa sadaqaadka habka loo qaado islaamu bani madhaj waxaanu gelaynaa islaamu bani madhaj wa hiya aydan sidoo kale waa reer bani madxiji qabiiladay ahaayeen yamaniya yamaniyiin ah arsala ilayhim wuxuu u diray xaggooda rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam cali bni abi taalibin fii ramadaan bishii ramadaan sannadii tobanaad ee hijrada liyadcuwahum suu ugu yeero cali bni abi taalib reer bani madxij suu ugu waco ila islaamnimada si uu islaamka ugu yeeruu ugu waca wa amarahu wuxuu amray cali rasuulka allaa yuqaatilahum inuusan la dagaalamin aad buu dagaalka isaga ilaalin jiray nebiga wixii qabsado oo laga fiirsan waayo cadow intay noqdaan dacwadu ay ka socon wayse maahani ha la dagaalamin buu yidhi xataa yuqaatiluuhu ilaa ay ayagu la dagaalamaan ilaa ayagu ay dagaalku bilaabaan falamma intahaa markii uu gaaray cali ilayhim xaggooda walaqiya uu la kulmay jumuucahum jumuucoodii wararkoodii wadajirkoodii iyo ayagii uu la kulmay dacaahum wuxuu ugu wacay ila alislaami islaamnimada war hoy islaama buu yidhi fa abow way diideen islaamnimadii inay qaataan bay hor istaageen waramuu way tuureen almuslimiina muslimiintiina binnabli gamuunay kusoo gameen inay islaamnimadii diideen yaa gardarsi dartii haddana leebab bay ku soo tuureen muslimiintii fa safa wuu saftay caliyun cali maca asxaabihi asxaabtiisa micigooda way diyaar garoobeen ilaan waana diideen islaamnimadii gardarsina way bilaabeen cali marka asxaabtiisii micigooduu la saftay wa qaatalahum wuu la dagaalamay xataa hasamahum ilaa uu jebiyey ilaa ay jabeen oo markaa uu ka guulaystay fakafa laakiin wuu ka joogsaday can talabihim ceyrintooda qaliilan waxoogaa mar allaala markay jabeen oo ay kala carareen cali ma dursanin ma ceyrsanin ee waxoogaa buu ka joogay oo fakafa wuu ka joogay oo wuu ka reebay can dalabihim dalabkooda qaliilan waxoogaa uma intaa kadibna laxiqahum wou haleelay meeshareen oo ay ku istaageen buu uga daba tegey wadacaahum islaamku raba waa la jebiyey way carareen ma bursano inay isku ursadeen buu u tegey islaam oo islaamnimada fa aslamuu way islaameen waa naxariista iyo tabta iyo taatikooyinka iyo habkan taqaana xikmadda leh ay muslimiintu isticmaali jireen nebigana ay ka barteen sida dadka markaa loo soo jiito oo dil keliya inaan ummadda lagu samaynin oo mar walba lagu socodsiiyo sidii ayaga loo badbaadin lahaa way soo islaameen wa baayacahu wabaayacahu waxaa la mubaayacoodoo gacan qaaday cali ru'asaa'uhum madaxdoodii reer bani madxij madaxdoodii ayaa la mubaayacooday wa qaaluu waxay dhaheen naxnu annagu calaa man waraa'ana oo min qowmina naxnu annagu waan islaamnay oo waa kula mubaayacoonay calaa man waraa'ana dadka naga dambeeya oo min qowmina qoomkeennana saasoo kale oo annagaa markaa wakiil ka ah wa haadihi midaana sadaqaatumaa sadaqooyinkeennii waaye waxaan aad u jeedaanna waa sadaqooyinkii aan markaa bixin lahayn ayay markaa yidhaahdeen fakhud qaad minhaa xaggeeda ka qaad xaqa allaahi xaqa alle subxaana wa tacaala wixii nagu waajibay geelana ka bixi lo'da ka bixi ariga ka bixi xoolaha ka bixi fakhud caliyow qaad minha sadaqaadkan xaggoodii xoolaheenna xaq allah fafacala cali wuu sameeyey uma ka bacdi rajaca wuu laabtay ilaa rasuuliillaahi buu u noqday sala allahu calayhi wasalam fawaafaahu wuxuu ugu yimid uu ku soo waafooy bimakka fii xajat lwadaac xajkii wadaac iyo xajat lwadaac rasuulkoo maka jooga ayuu meesha markaa oga yimid waatuu asagoo ka soo xajiyey yaman ee uu yidhi waxaan ku codeeyoon ku xirtay wixii rasuulkuu markaa ku xirtay sala allahu calayhi wasalam wafdu wafdigii ayaannu gelaynaa asdu shanuu'a asdu shanuu'ah wafdigoodii ayaan markaa gelaynaa hiya ayadu aydan sidoo kale qabiilatun waa qabiilo mashhuuratun caan ah oo fii jihati lyamani jihada yaman deganayd tawaafaduu way soo wafdiyeen bira'aasati asaguu madax u yahay surdi bni cabdillaahi alasdiyi ninka lagu magacaabo surdi ibni cabdillaahi alasdi asagou madax u yahay yay rasuulku wafdi ahaan ugu yimideen fa aslamuu wayna islaameen fa amarahu wuxuu amray calayhim fa amara faammarahum calayhim asagoo madax uga dhigay marka faammarahum wuxuu madax uga dhigay surad ibni cabdillaah alsdi ee calayhim korkooda wa amarahu wuxuu kaloo amray rasuulka an yujaahida inuu la jihaado biman aslama inta islaamtay micigooda marna ay la dagaalamaan yeliyihii xigagaarkooda oo min ahli shirki reer shirki ah inta gaalo ah ee asagu ayagu markaa soo xiga yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wuxuu amray inay la dagaal galaan asaga iyo inta muslimiin ahba dadka xiga oo ahlu shirkiga markaa ah ahlu shirkigana markaa ah wafuudu jariir bni cabdillaahi albajali jariir ibni cabdilaahi albajli wafdiyeyntiisa iyo wahadmi dumintii dilkhalasa sanadka dilkhalasa lagu magacaabo dumintii la dumiyey waqadima calaa rasuuli illaahi rasuulka alla waxaa u soo galay sala allahu calayhi wasalam jariir ibni cabdilaahi albajli wahuwa jiriir waa min mashaahiiri saxaaba saxaabada kuwa mashaahiirtee ugu waaweyn caankana markaa ah wa kaana waxaa u ahaa liqabiilatihi qabiiladiisa bajiilo waayee iyo wakhafcan sanamun sanab baa u sugnaa oo ay lahaayeen sanab ayay jiray oo markaa ay lahaayeen sanabkaas iyo wa macbadun meel ay ku caabudaan meel lagu caabudo oo ay sanamyadu ku caabudaan macbad kabiirun oo markaa weyn yusammuunahu waxay ugu magac dareen dalkhalasa meesha dalkhalasa ay u magac u bixiyeen yudaahi'uuna bihi waxay ku masalahayeen alkacbata kacbada kacbaday ku tusaalayn jireenay ku masali jireen meeshaa sanadkay ku caabudayaan eedalkhalasa waxay u arki jireen sanadka xaggiisa sanadkii xaggiisa ayay markaa u arkayeen oo waxay u shabbahayeen be kacbada yudaahi'uuna waxay u ekaysiinayeen oo ay u shabbahayeen bihi alkacba fakaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa lilkacbati kacbada waxay dhihi jireen alkacbatu shaamiya waa kacbadii shaamiya lilkacbati yaquuluuna lilkacbati waa kacbadooda waxay dhahayeen alkacbatu shaamiya waa kacbadii shaam xigtay walimacbadihim macbadkoodana alkacbata alyamaaniyay dhihi jireen macnaha kacbada weyneed ee caadiga ah waxay oran jireen waa kacbadii shaamiya macbadka iyo dalkhalasa meeshay ku aabudaan sanamyaduna waxay dhihi jireen alkacbata alyamaaniya faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yowman maalin lijariir baa wuxuu ku yidhi alaa turiixun miyaadan iiga raaxaynin jariir min dilkhalasa dilkhalasa miyaadan dilkhalasa iiga raaxaynaynin fashaka ilayhi wuxuu u sheegtay nebiga xaggiisa waa jariir ibni cabdillaahi albajaliye annahu asagu laa yahbutu inuusan ku sugnaan karin cala alkhayli fardaha faras haddii uu koro inuusan ku sugnaan karin ee uu la boodboodayo ama uu ka dhacaayo ayuu rasuulku u sheegay fadaraba wuu dhuftay nebigana biyadihi alkariima gacantiisii sharafta lahayd fii sadrihi laabtiisuu markaa ku dhuftay wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow habbithu sug wajacalhu ka yeel haadiyan mid hanuunsan mahdiyan haadiyan mid dadka hanuuniya ka dhig mahdiyan la soo hanuuniyey asagiina lasoo hanuuniyey ka dhig falam yasqud ma uusan ka dhicin bacda dalika markaa kadib can farasin faras maalintaa kadib wax faras ah ma ka dhicin wanafara waxaa tegey wuu tegey dheh jariir wuu aaday ilaa dilkhalasa sanadkii dilkhalasa fii khamsiina wa mi'ata raakibin asagoo boqol iyo konton gaadiid saaran wataa oo min qowmihi qoonkiisa axmas ka mid ah qoonkiisii axmas ka mid ah faracun oo min bajilati ka mid ah waaye waa farac iyo jilib ka mid ah reer bajiila fakharaba dalika albeyt fakharaba wuxuu baabi'iyey dalika albeyt gurigaa asaga ah wa axraqahu waana gubay wa tarakahu wuxuu uga soo tegey midla aljamali alajraba isagoo aad moodo sidii rati ama geel ajarab ahoo cudurka cadhada markaa qaba suu u gedgaduutay iyo dabkiisuu u galay darteed cudurkaa qaba oo kaleu markaa uga soo tegay wa bacata wuu diray abaa arda'a ayuu u diray ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal allah calayh wasalam yubashiruhu xaal uu ugu bishaaraynaya bidaalika arrinta fadacaa rasuulu ullahi rasuulkii alle waa u duceeyey bilbarakati barakuu ugu duceeyey likhayli axmasa axmas fardahooda iyo wa rijaalihaa raggoodaba khamsa maraad shan jeer buu rasuulku u duceeyey axmas qabiilooyinkaa yar fardahooda bal inuu ilaahay barakeeyo raggoodana ilaahay barakeeyo bacdanay uga raaxeeyeen sanadkaa iyo macbadkaadii lkhalasa uhuuru alswad alcansiyi iyo waqatlihi waxaanu gelaynaa soo bixitaankii uu soo baxay ama uu soo daahiray aswad alcansiya ninka lagu magacaabo waa ninkii aan soo tilmaanay labadii beenaalayaalka ahaa ee rasuulku uu ku riyoobay jijimooyinkii dahabka markuu afuufayna uu ku awlay laba beenaalayaal ahoo dajaaliin ah oo nebinimo sheeganaya midna waan soo marno musaylima kadaab buu ahaa midna waa aswad alcans iyo dilkiisa wa baynamaa wakhti istataba ay ku sugnaatay alamnu amnigii uu sugnaaday waalislaamu islaamkiina filyaman uu ku sugnaaday wa cumaalu rasuuliillaahi rasuulka shaqaalihiisana iyo cumaashii iyo raggii uu weliyada u xil saaray mutawaafiruuna ay ku dhammaystirmeen oo ay ku buuxsameen fii jamiici jihaatihi jihooyinkiisa dhammaan id dahara waxaa soo daahiray haddana alswad alcansi ninka lagu magacaabo min baldatin beled buu ka soo baxo kahfi lxanaan lagu magacaabo fii sabca mia toddoba boqol oo muqaatil ah ayuuna la soo baxay toddoba boqol oo rag oo muqaatiliin ah sidaa darteed ayaa nin kastoo baatil sheegtaa waa ujeedaa jeedaa ninka nebinimo sheegtay toddoba boqol oo qofood oo muqaatiliin ah yaa garab taagan yudacaa wuxuu u sheegtay linafsihi nafsadiisa annubuwata nebinimo iyo walamra amar amarka iyo xukunka in wax laga siiyey nebina uu yahay wataqadama wuxuu u soo socday ilaa sanca sanca xaggeeda waxtalahaa waana qabsaday sanca ayuu qabsaday uma kabacdi tafaaqama waxaa weynaaday amrahu amarkiisa arrintiisii way weynaatay washtadad waxaa xoogaystay fitnatahu fitnadiisa wa qawwa waxaa adkaaday mulkahu maamulkiisii xataa intii inxaaza ay isku koobeen cumaalu rasuuli illaahi rasuulka shaqaalihiisii ila alardi alashcariyiin dholkii reer ashcariyiin ee yeman ka mid ah yay u kala carareen meeshaasay isku koobeen wa caamalahu iyo wa caamalahu almuslimuuna waxay kula mucaamaloodeen muslimiintii intoodii kale bitaqiyati is-ilaalin inay isdhowraan ninka fidnadiisa wastamara daalika arrintaasi waxay socotay istimraar ahayd alaaata ashhurin saddex bilood aw arbacata ashhurin ama afar bilood uma intaa ka bacdi ixtaala calayhi waxaa u xeeladaystay dushiisa fayruus addaylami ninka lagu magacaabo fayruus addaylami iyo wa zumaalaa'ahu saaxiibadii oo min alfurusi reer furus ah nimankii soo islaamay oo wakaanuu waxay ahayn fursiinta qad aslamuu kuwa soo islaamay inay dilaan ee ninka lagu magacaabo alaswad alcansi waxaa u soo baxay fayruus addaylami iyo niman walaal walaalsunaladiisa ahaa oo muslimiintii reer furs markaa ka mid ah wa kaanuu qad aslamuu faqatalahu waxaa dilay aswad fayruus waxtaza wuu jaray oo wuxuu gooyey ra'sahu madaxiisa waramaahu wuu tuuray khaarija alxisni dhufayska bannaankiisuu ku soo tuuray fainhasama waxaa jabay asxaabahu asxaabtiisa ninkii ay ka dambeeyeen oo ay taageerayeen madaxiisii hadduu ku soo dhex dhacay way jabeen wadahara alislaamu islaamkiina wuu guulaystay iyo wa ahlahu ehelkiisa ehelkiisii wuu guulaystay wataraajaca waxaad soo noqday nuwaabu rasuuliillaahi rasuulka ilaahay naa'ibyadiisii raggii cumeesha ahaa ee markii hore kala cararay xaafaddii ashcariyiinta isugu tegey dib bay markaa ugu soo noqdeen ilaa acmaalihim camaladoodii wa katabuu way u soo qoreen bidaalika arrintaa ilayhi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa qadlahu dilkiisa ninkaasoo dhalacansi la dhaho dilkiisa qabla wafaati اnnebiy nebiga geeridiisa ka hor biyowmin walayl hal habeen iyo hal maalin habeen iyo maalin ayay ka horeysay fa faataahu lwaxyu waxyigii baa rasuulka u yimid fa faakhbara wuu u sheegay bihi arrintaa asxaabahu asxaabtiisa ilaan warqadda wakhti dambe iska imaanaysa waxaan degdega ahee sida hadda jirtoo kale loo hela akhbaartu ma aysan ahayn laakiin nebiga geeridiisa ka hor habeen iyo maalin yaa dilkii aswadan cansi ku beegnaa intaa wixii ka dambeeyeyna nebiga waa loo waxyooday fa ataahu alwaxyu waxyigii ayaa u yimid fa akhbara wuu khabroo wuu u sheegay bihi arrinta asxaaba waa asxaabtiisa uma intaa ka bacdi wasala wuu soo gaaray alkitaaba warqaddii fayruus fii zamani abi bakrna sidiiq radia allaahu canhu zamankii abii sidiiq ayay warqaddii timid magaalada madiina ee la bishaarada ahayd ee loogu bishaaraynay aswad alcansi dilkiisa nebigana ilaahay baaba u soo waxyooday habeenkii geeridiisu ay ku beegnayd ee la dilahayay habeen io maalin baa nebiga wafaadkiisii ka harsanaa kadibna asxaabtiisii buu u qabray uma wasala alkitaaba warqaddii waxay madiine soo gaartay fii zamani abibakarna sidiiq radia allaahu canhu ayaanu geli doonnaa xajkiisaguu tintaa balse meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq allahu subxaanahu wa